maay dab marka baalka ordaayo la yaa soo ordaayo marka waxaan ka baqayba inay col noola galaan nimankaan ama ay baqadarirba tahayba oo ayna fogeysanhayaan ila mar baa la sameeyaa meeqa intii daraawiista loo cararay la jabiyey mogta cararka qaarkii aad baa la iskaga ilaaliya waa laga taxadiraa ayib nabigu marka intaba u abubakr cumar maxaan ku dhahda ninkan inuu kaa dagaal dabkaygaan shidan baad iska taagantahay jooji hawshaada ayib idan xilalka qaarkood waynu soo maray in ay banaanta yajuuzu tawliyat lmafduuli maca wujuudi اlfaadili wاlafdali limaslaxati ma manaha qaacida mustamira oo kalba baahid intay taagan tahay waxaynu soo maraya inay tahay kamid tahay masalada wilaayaadka in haddaad bil ka hor ama sanad ka hor aad nin xil u dhiibtay kadibna aada hesho ninkii nin ka muta mutaxidka oo ka qiimo badan in la casili karo inaga soo mar cumar oo casilay inuu xil dhiibay oo ihi waxaan helay nin kaa qiimo badan haddaan xilka kuusii daayo oo jayada saa ku hayso ayadoo la heli karo nin kaa qiimo badanna ilah baan oga cabsao inaan khaain noqdo marka waa casilan tahay yani dhaqankaas ayd waxaa weeye ninka hawshaa u muta marka nadarka khaasa la sameeyo baynu xilka u dhiibaynaa hadday garbasima noqdaan waxaa qoroturba lagu kala baxaaya dhanka loo badan yahay hala eega ma ah hawsha abadan bala lasoo xiraa xaggee loo badan yahay khaliig loo badan yahay xisaabo badan baa jira qabiil aan dher ninka dhalan karaa ummado dhan ba eego badanba ayib haddaad hadda tiraa qoyaka kuyi iyo isheeg baluya nin aan dheheb xagee looba eegahaya hadi nimanka ayaga adunka haystaba hawlaha joojiyey markay nimanku sinadaan fi asifaat waxaan leenahay qori tugta maxaa naktaric <clears throat> ixtirac baan samaynaynaa ilma almuhimtaa waa dhamaatay amwaasha baa kuusoo dha waa amaane markaad mas-uul tahay oo madaxweynentood hogaan tahay xeelka aad qaybin iyo shaqooyinka si hufan oo daacada u qaybi ilahayna ka cabso war la garta ilmaa adeertana jooji faslun alqismu athani min min alamaanaat qismiga labaad qaybta labaad ee amaanaadka ku saabsana alamwaalu wey hawlo jidiin baa laga hawla khatar wey meesha lagu kala baxo waa kaasa ayib muxuu ahay wiilwaal markuu yii waxaad ii keentaa uu duqeyda xujeeyey duqey iskugu yeehay nin xoog rag ku haysto ahay marka wuxuu i waxaad ii keenteen cadka ragna mideeya xaggana kala dila alla keeno neefka intii la qalo cadka rag mideeya ee isu keena xaggana kala dilaan rabaabu nin wuxuu keenay wadnihii nin wuxuu keenay beer nin wuxuu keenay darab nin wuxuu keenay shafkii sakaarkii nin fayshi buu keenay nin misig bi la soo booday nin jeeni buu keenay nima meel buu ku dhuftay nin weyn weyn buu tuqalo bari maysa soo dhigay saa u ligliganaysa nin waxbuu la soo booday oday baa gabadhu dhalay waxay ku tiri ninku wuxuu idinku xujeeyey cadka rag iyo ragna isku kala dila xaggana mideeya waa hunguriga bahalkan dheer tuubada soo bixi bay tiri tuubada intaad soo bixiso saxan saar ugee ninka wax waalan baa ta iga fadhisa ceebayn alla ku ceebay aabo waxaa iska jooji waxay tihi qaab hunguriga intaad soo bixiso cunaha booca weyn meeshaa dhig bay tiri soo xiidihiisa wato hor dhig wiil waal warkiisa baa caddaaday marka uu ku dhici way odaygi gooniba oola baxay wuxuu mid aan dhaloo aafaysan ba i soo kharibtay hadde waba waxaan keeni doona haloo dulqaato maanta gooniba oola faqay iska keen bu aragna waay waay gabadha ku tiri nin kasta markuu la keenay iyo sarar iyo ninkasta wax banaanka soo dhig wada shiilan wada dhug cahaya bo asaga waxuu soo saaray guriga miska marka wuxuu ihi waa runta ninkanaa yaa yaa yaa xaajada xujada furay bu maxaa yal wax rag isku dila ama kala dila ama isu keena waa bahalkan baasha adduunya la yihahda musiibo wey misaal yar waa kugu filan annaga wahaabiyada masaakiinta saan iskaga joogna nabad u nahay aan reerka iskaga dhaqanayno timirta u kala goosanayno xaba u kala shubanayno iyo xoogo shilimaan la helahaya maalinka xoogo shilimaan la helo waa lakala kala baxay wadaadihii dagaal kala bax qolya masaajid ku haysta qolya isku haysta dugsi qolya mxua wax kala jiidanhaya qolya jamciyad jafay mid gudb laga kansalahayo waa hawlahaas khatar wey sheekh qadaaya yar yar ah oo hadda reer gaarisa haystaad arkaysa jamciyad baa laisku haystaa timid anaa feelka ugudb ugudbin maysid jaamacada yarka islaamiga ahay umulqura iyo jaamaca islaamiya iyo jaamacat limaam iyo kenya dalabada dal mxuu ahaayey minax daraasay siin jirtay mid baa intuu ku fadhiisu i mayaan la siin mxuu aha reer gaars qoys baa u badan meelaha kale ha loo wareejiyo nacfi markuu soo baxo waa weysada rag ka weyse jab wey iska ilaali nacf baahidu intay joogto nabigu waa ka calacalay markuu arka niman baahan saxaabada kukufahayo mid dhacahayo mid calooshu ay ugu xidhantahay dhagax iyo wuxuu dhihi jiray faqri idinka cabsan mahaye adduunya idinka cabsan hayaa inay idin halaagto oo intii laydin ballaadhiyo oo laydin waasiciyo ay aada ku tartantaan kadibna aada ku halaagsantaan siday reer banu israil ugu halaagsameen marka kisra la jabiyey reer faris ay jabeen iyo ree reer ah rumba masjidka nebi maxamed in yaroo laba saf a ah mooyeen baa habeen waxaa laga buuxiyaa fidda iyo dahab laba saf saddex saf buu ku qiyaasay taabicigii ba waxaa laga buuxiyey dahab iyo fido laga soo furtay hanaaim weye iyo fay reer kisra ree ree laga soo furtay muxuu ahay ree qaysar reer rum mar marya waaweyn in baa la saaray waardiya habeenka laga qabtay waaga markuu baryey oo salaadii fajr cumar tukaday suuratu yuusuf buu ku tukada ragcaddii hore tii labaadna naxli bu kale iyo ayna ku dhameeyey markaasuu soo kacay cabaar markuu wardinaya bu soo dul fadhiistay uu arkay wixiibu marada ka fayday buuri qoraxdii baa qabatay wixi baa isla dhalaalay mid cad iyo mid guduudan iyo mid cusub iyo mid muxuu looxaan ah dahabka meesha fadhi waa masaajid buuxa oo dahab ah oo dahab cayliin ah weliba markaasuu ilmay wuu oy cabdiraxman caf ba ku uri xudayfa la hadlay waxay yidhahdeen yaa amiira almu'miniin maxaa kugu dhacay maanta waa yawmu nasrin wa farxin wa suruur maa ilaahay gaalo jabiyey oo ilaahay qulyahaas oo la baabaashay oo guuliya nasri rabbi keenay maalin shukri weeye iyo maalin marqaano la bayraqo weeye orintu maxay ahayd iyo muxuu ahay yuuskaad yuusayso wuxuu ilahay baan ku dhaartay baashan adduunyada ah, walaale iyo muslimo dhex gasha bur ilaa way fidnaysa way ku halaagsamaan walaala axibo isjecel baa timi laakin maalinku shilin idin soo galo isdhacaysaan bur ummadana baashana baabiiso halaagta marka hawlaha aad laskaga ilaaliyo hawlaha hawla khatar wey amaanada lagaa doonay inaad siday u gudato oodan ka gabay dhicin waxaa weeye alamwaal xoolaha wey kama qaala allahu subxaanahu wa tacaala fi duyuun daymaha in la guto oo la bixiyo ilahi wuxuu ka yidhi fain amina bacdukum bacdan barkiin barka hadduu aamino oo marka waxba aan la kala qoranin oona wafiiqi iyo makhraati iyo shaahid iyo karaaniyaal aan loo samayn iyo rihaan iyo carbun midnaba aan loo samayn iyo curaar falyu ha guto aladi utumina amaanata kii la aaminay amaanada si fiican haga soo baxo haddii lagu aaminay ummadda ha khaaime walyataqi llaaha rabbahu rabbigana haka cabsado idan falamwaalu waa amaano wey fi raqabati kama ana alwilaayaata waa amaano wayadkulu fi hada lqism qismigan amwaasha waxaa soo geli alcayan waduyuun xooluhu aan laba weeye xoolo cad caynoo kaash oo muuqda oo lagu dhiibay ama ilaali lagu yidhi ama aad mas-uul ka tahay waa cayn acyaan jamcu cayn xoola marka muuqdo oo xaadir oon dayn ahayn iyo dayn kugu maqan ood qabto labadaa mid un wey wayadkulu fi hada lqismi al acyaanu baa soo gelay xoolaha cad ee kaashka ah iyo xataa kuwa nool ay ku jiraan xoolaha nool baa ku jira iyo waduyuun alkhaasata walcaama iyo deymaha guud iyo kuwa gaar ahaaneedba mila raddi lwadaayici wadaayicda in la celiyo kale wixii lagu dhiiba wadiico ahayd waa inaad celiso waxaan iisii xaji io ilaali beri baan u iman iisii xaji bil kadib baan soo noqon hanti baa laguu dhiibay waa ammaano waa xoolo lagugu leeyahay oo cayna dayn ma aha waa cayn sidaad ugudanaysaa waad bixinaysaa iyo wamaalu shariiki ninkaad shirkada tihiin maalkiisi aniga adigaa shirka ah xoolahaadaa iskale mas-uul baad ka tahay laakiin aniga sheerkayga iyo sahmigayga wakiil baad ka tahay marka inaad soo celiso oodan khaaimin oodan isdabamarin baa lagaa doonahaya iyo wlmuwakili kii ku wakaashay maalkiisa adu wakiil baa tahay muwakilka ku wakaasho xoolihiisa waa cayn iyo amaan lagugu leeyahay wy iyo wlmudaarib ninkii kula shaqaysanaya mudaaribku waa ninka xoolahaad u dhiibtay inuu ku shaqeeyo xoog xooggiisa iyo khibradiisa ku shaqeyn aduuna maalka iyo maalkaad leedahay amaanay kugu yihiin maal mudaaribi saaxibu rabbi almaal saaxibu ra'si almaal xoolahaad u hayso ead ku shaqaynayso ammaanay kugu yihiin iyo wamaa almuwallaa min alyatiim iyo ninka agoonka loo dhiibay hantidu hayo waa ammaano almuwalla cala maalku hayo ee agoonka u hayo maxay ku yihiin ammaano cayna way inuu soo celiyo wa ahli lwaqfi hantida la waqfay ee sadaqaadka muslimiinka ah ee masaajiddu ay leeyihiin alwaqf alkhayr waxda loo yaqaan ammaano kugu yahay iyo wanaxw dalik intaaso dhanba waa amwaasha caynta ahaa wey waa cayn cadow lagu dhiibay ayib waxbaan ka booday oo maal weliyi ah xaggee maal weliy ku qoran tahay maal muwalla malytim waa soo akriya hadda xaggee jirtee maal lmuwalla wey almuwalla baa sax ah mhm. wakadalika waxaa lamid ah oo ay amaana kuga wafaau duyuun daymaha in la oofiyo hadda waxaan gallay amwaashi daynta dayntii baynu gallay min amaali madiicaati wixii la iibiyey lacagahood nin baad wax ka iibsatay baabuur baad ka gadatay lacagta weli maadan siinin waa dayn lagugu leehay celi lacagta bixi baabuurka waa ku shaqaysanaysaa meel buu ku yaallaa hashi waad qaadatay gurigii qaadatay lagaaga wareeg adugu hantidii marka lacagta lagugu dhahay ee samanulmabiicda ahaa samanulbidaaca ammaano kugu maqan waana dayn la soc lagugu leehay dhici mayso kuwa hore ee ammaanaadka ah ee cayntan soo marra qaybo ka mid a ah, yadu yadu amaana haddaadan tafriid iyo tacadi la iman laguma lahaba laakiin kuwan dambe duyuunta yadu dayn waa yadu damaana waa madmuun calayka waxaa kaloo lagaa raba wabadal qardi amaanada bedelkeedii waxbaa ruux ka amaatay maxaa lagaa rabaa inaad soo celiso shaygii oo kale kintaal masagaad qaadatay carurtood u karsatay taali baa soo goday kintaal baa lagaa raba ayib xoogo khudaariy fawaaki baa daynsatay calaa ra'yi man yaquul la riba ma gasho tu kalaad keenaysa yacni shaygii aad dayinsatay eed isticmaashay bedelkiisi baa laga rabaa bedelka inaad soo celiso waa amaano waana jahatu duyuun cayn ma aha wa saduqaati nisaa ee dumarka meherkooda ammaano wey lagugu leehay nin walba markuu dhimanhayo inuu hantaasac looma baahno intay nooli gabdhaha daf siiya meherkooda nin walba aabbahay baa lagu lahaa maxaan samay maka xajii karaa meher dumar ha la bixiyo ayaguna meher haddii la siiyo in la furiyaysan madan xoolaha qaateen ayb xoolahooda ku dhegan ha ku wareegen bal min sunati salafi saalix waxaa kamid ahaa in aysan xaaska la guurageli jirinba ilaa ay wuxuun sii horumariyaan nisfa almahri ulusahu rubu rubuciisi um sudus wuxuun meerka kamid ilaa gabadha siiyaan maysan maysan dhisan jirinba iyo ujuur manaafici kirooyinka manaaficda laga kireeyey gurigu manfacadiisii manaafic jam manfaca wey marka manaaficda kirooyin ka soo baxay wixii asaga daata ahaantiisa aan la isticmaal laakiin la dheebsanayo baabuur baad kidhaysatay maalinka wuxuu kaaga kidhaysan yahay kun shilin matalan baa lagaa rabaa ayib guri baad kidhaysay dukaan baad kira ugu jirtaa beer baad kira ugu jirtaa manaaficda aad ka shaqaysanayso ee dheefti la baxayso maca baqaa'i اlasl waa inaad ajirkiisi iyo kharashkii aad keentay iyo kiradii aska bixiso oda dadka kale aad siiso oda warwareejin amaano wey wanaxwi dalik waxaasoo dhan ama jahatu dayn ha ku timaado ama xoolo cawd qaada ha noqdeen ama xaq cadow keesh lagu ha noqdeen wixii lagugu leeyahay oo ammaano ah waa inaad sideed u celiso una bixiso dadka kale aad ku wareejiso waqad qaala allahu subxaanahu wa ina alinsaana khuliqa haluucan bini aadamka waxaa la abuuray jinsu linsaan weeye haluucan mid maman asagoo ah ibnu cabaas baa la weydiye wuxuu ihi ilahay baa fasiray mahwal haluuc baa la yidhi khaliikum buu ihi dhegeysta ilahay baa fasirahaye maa maxay idaa masahu sharu jazuucan shar markuu taabtay dhib iyo masaa'ib ay timaado waa argaxaya asku kaajahaya qof garir iyo wadna fug baa dili naftaa ka bax indhuhu caddayn xaydhu ka rogahaya wa idaa masahu lkhayru khayr markuu taabtana manuucan waa diidhaya waa sariicu ljazaci wاdajri wاdiiqi weeye cinda almasaa'ib wاdarar waxaa weeye waa sariic ilى اlmanci wاlbkli fi اlkhayraat waa bakiilu manuuc fi اlkhayraat waxaa weeyaan ضaciif jazca sariicu اljazaci wاlhalci fi اlmasaa'ib ninka xoogo waaa la rabaa inuu adag yahay jashigiisu inuu degan yahay dhiiran yahay durba moogta inaad dhax cadayso waalatan ma ahayd eh, bacagto dhigbaash khayr hadduu ku soo galo inaad ummadda bixiso ood siis ku degdeg ayib khayrkan wuxuu ku degdegay mancigiisi iyo iyo ku degdegay inuusan salka ku fadhiistoo qarsado oo sidii muxuu ahay eh, ninkii qorqodaha laga sheegay naa iga igu tir waan idinka sheekeeyey aada noqota la dooni maayo wax inuu dhaaf dooni maayo ay soomaalida mogta hadal bay kula b cigaal shaedna waa ku sheegeen lakin asagu inusan iman umanayn nin qorqad ah baa jiray dheen oo islaantii un hadi dhg dherigii adkays waad iga dhamaysataa wixii saaka ka bilowda ariga markaan soo xiriyo on xoolaha keena ariga anaa la sibo sadaan caanaha u kabanin oo u dhamaysanin dheriga aad karisan dhabarkaad igu xidhi buui halkaa dhabarkaad igu xidhi waan xambaaran arigaan soo lisi markaan dhilka caanaha kasoo buuxiyo yaan la fadhiisanayno galka dherigii dhergii baan rogeynaa canahan ku darsa wada cunayna haddii kale meesha anugu waan ku baabaayo waayahay bay tir islaan dhib badan bay eegde masagada iyo jilcisay mushaari bay ka dhigtay dhabarka ugu xidhay markuu saa u bay madaxiisa ka timid asigoo dhan baa muxuu noqday wada muxuu aha mushaari iyo wada masago ilan gubaya moogta wuu cabaadna iga tir buuri iga tiro af igu tir buuri taad iga tirto ani igu tir wuxuu daba taagan yahay xataa haddii la tiro inaa iyado carabka mirisa ama meel kale geesud ka baqahaya wuxuu intaad iga tirto igu tir bal afka igu tir marka ninki wuxuu noqonayaa haddii ilaahay khayr keeno manuuc buu noqona wix dhaafahay iyo wuxuu ummadda ugudmina ma jiraan almuhim raga qorqorayaashay ku galahayn baan umalaynaya waxaas wax dhici karaa maahe adugo kaasa <clears throat> ila almusaliina kuwa tukada salaada dhabta a ah tukada mooye musaliinta dhabtae khaashiciinta ah, khayrkana waa u degdegaan sharkana waa u gegsadaan waa u dulqaataan aladiina kuwaas hum ayagu calaa salaatihim daa'imuuna salaada joogteeya oo xifdiyo ilaaliya waladiina hum fii amwaalihim xaqun macluum qolyaha maalkooda iyo hantida ay leeyihin ilahay xaq macluum oo ku leeyahay oo masaakiinta la siin oo zakada oo sadaqaadka ah lisaa'ili baa iyuu xaqaa u ahaaday iyo walmaxruumka la hoojiye laga manciyo waxsiinta maxaa yeelay maxruum waxaa loo yidhi waa mutacafif hani baa la moodi marka dadku waxba siin mahaya ama ninkan saa'ilka nin xoogsan haya wey asagu laakiin ninkan waxa waa mutacafif tacrifum bisimahum laa yasalu naasa ilxaafa yaxsabuhum اljaahilu agniyaaa min atacafuf tacrifum bisimahum idan dadkaasoo dhan bay xaq ku le tacaala wاladiina hum liamaanaatihim وcahdihim raacuun hada huwa shaahid maal shahid sheku doonaya waxaa weeye waxaa ammaanan oo ahlu khayra oon jazuucna ahayn manuucna aan ahayn haluucna aan ahayn oo sifadaa guda ee insaanku leeyahy kasoo harhaya dadka muslimiinta ahlu khayrka eh weliba ammaanaadkooda iyo ballankoodaba ilaaliya liamaanaatihim xilalka wilaayadkiibaa ammaano ah amwaashibaa ammaano ah wa cahdihim ballamada raacuun ay xaafiduuna ilaalinaya o dhowraya oo daryeelaya وqwلهu taعaaلى إna أنزلna ilayka الkitaaba bالxaqi litaxkuma bayna الnaasi ma araka الlah nabi allow anagaa kugu soo dejinaya kitaabkan bilxaqi xaala kownihi multabisan bilxaq ama bilxaqi baan kusoo dejinnay inuu xaq yahay maxaa loo soo dejiyey waa hadafka u muhiimsan litaxkuma bayna الnaas inaad dadka kala xukunto ya daawuudu ina jacalnaaka khaliifaة fi اlarضi faxkum bayna الnaasi bاlxaqi walaa tatabc اlhawa fayudilaka can sabiili الlah bimaa araaka allah ilahi wuxuu ku tusay baad ku xukumi walaa takun nabi allow ha noqonin lilkhaa'iniina kuwa tuugtaa khasiima mid u dooda ka dooda ninka daalimkaa khaa-inka inaan loo doodaynin oon loo gargaaraynin oon la garab istaagaynin baa meesha ku cad khaa-inku iyo tuugu iyo daalimku waa loo gargaar laakin waxa lagu gargaaray in la qabto oo gacanta lagu dhigo haddii kale adduunka o dhan baa rogmo ina alqawma idaa ra'w aalima falam ya'khuduu calaa yadayhi wlmunkara falam yugayiruuh awshaka allahu an yacumahum bciqaabi min xadidka abi bakr sidiq fi sunan oo fi musnad axmed ee saxiixa ah ad garanaysaa dadku hadday ninka daalimka gacanta qaban waayaan munkarkana radin waayaan hee ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu gan iyo xaq u leeyahay inuu ummad oo dhan ba halaago oo kii saalixahaa iyo kii faasidkaaba laysku daro ayb loo doodi maayo fi sunan abu daawud musnad axmed waxaa ku sugan ninkii muxuu ahaaye dood iyo garuu og og yahay inay baail tahay daro tahay ninkii taageera faqad baa biqadar min allah xataa yanzica minha xadiid kale manacaana calaa khusuumatin bailin ilaahay subxaanahu wa tacala baa u carooda xataa yanzica minha garaha iyo xaajooyinka ad ogtahay inay dulmi tahay haddaadan waxba ka qabin karin banaanka intaad istaagto aflabadi dhawaaq haddaad aflabadi dhawaaqi weydo hawsha wax ka qaban weydo banaanka kamar laakiin baasha mxuaha abukata unoqon iyo qareen dulmiga difaaca ama mxuu ahay uqil bixiya ay laa tukhaasim haka doodin ha difaaci ayib idan khaainuuntu hadi dad la yaqaano wey ninka khayaana lagu yaqaano asagu waa la tuhmi dadku waa laba qaybood ahlu satrin wa ahlu macaasi ruuxaan wanaag mooye aanan shar ku ogeyn nuxasin danna bihi ruuxa muslimka mastuurulxaalka ah iyo ninka macluumulxaalka ahba khayr baynu u rajaynayna qolyaha ayagu lagu yaqaano xumaanta iyo sharka lagu yaqaana iyo fasaadka waxaa malaha loo xumayn way banaan tahay salafku aayadda ina bacda dani ismi waxay leeyihin ba barhkiiba xaq ah nab wuxuu yihi nabg sal sl ma eh, adunu fulana wa fulana yacrifaani min diin aladi naxnu calayhi shay-a wuxuu hebel iyo hebel diinka annagu aan haysanayn maanta ku taagannahay inay wax ka garan hayaan filim nabigu um, ummaddana wuxuu ku iska ilaa daniga iska ilaaliya qur-aankuna danigi lakin asna wuxuu leey ma adun salafku waxay ku jamciyeen oy leeyihiin adilada kitaabka iyo sunada iyo salafku waxay caddaynayaan dhaniga waa laba qaybood dani sayi dan iyo dani xasan ah dadka muslimiinta ahlu khayrka ee wanaagga lagu ogyahay oon xumaan lagu ogeyn iyo kuwa asturina wax xumaan aadan ku ogeyn iyo ku wanaaggaad ku taqaanaba mala wanaagsan baad ka filan laakiin ninka shar iyo fasaad lagu ogaa laa ba'sa an nusiia danna fiihi ninkii fasaqada la socda haddaan dhahno waa zaani gabdhaha habeenka guura ee naynka raaca iyo siiska ku dhaca bu hayo kor la socdaa waa zaani baan idhi lai xadi maayo xaddulqatl laguguma laha war bayano keen baan ka bayano ma hayo maxaa jira laakiin hayo kor kuwan maxaa daba dhigay ninkaa la xadi maayo ayb gaaladu ka daba wareegisaa iyo safaaradaha iyo jawaasiista waxaana waa jaajuus tuug oo khaaina wey aabihii baana jaajuus oo waagi horen rufyaan ahayo ingiriiska u shaqayn jiray iyo talyaani dadkii baad duraysaan oo waad gelaysaan maya ninkaan xu dhaqan xun buu sameeyey wayajuuzu isaa'atu danni bihi fanaanada iyo hoballaha iyo qolyaha waxaa sameeya riwaayada balaayada iyo khilaacada iyo mujuunka iyo dacalada ka shaqeeya yuutigadaha ugooya u shaqeeya oostaan ka xariq aan khaldaba ama ansaxna laakiin way banaan tahay isaaa tudani biahli اmacaasi wa waana masale slafka ay ka niqaashaan waman satara calaa muslimin xadiidka markuu sharxayo ibn rajab alcambali ka akri masalada xadiidkii man nafasa can muminin kurba ka dabagal fatxubaariga ka dabagal idan masalo waa masalo saas awy dadkii malo u wada qaada ma jirto soomaaliya malo u wada qaadi mayno inta wanaagsan ahlu khayrkaen ku ognay wanaaga iyo intaana xumaan ku ogeyn wanaag baan u qaadaynaa nimanka laakiin aan ku ogeyn xumaanta iyo faraqadqaadka iyo meel xun maridda iyo halkan kala diridda iyo gaala u muxuuha u ateetaynta iyo cildhicinta waxaas dhan tumayna shek natahimuhum waana asal saxiixa w marka waa aada iyo aad in las dalamanayaan loo doodin ninka reerkiisa ku gargaara xadiidkii muxuu ah waasiratun asqac laysa min alcasabiyati an yansura rajula qawmahu bilxaq casabiyad iyo faara iyo qowmiyad ma aha ninka ahalkiisi iyo tolkii ku gadgaara wanaaga laakiin waxaa casabiya oo dulmi ah inaad tolkaa baatil ku gargaarto man acaana qawmahu calaa gayri اlxaqi fakalbaciir aladi taradda fahuwa yunzacu bidanabihi ninkii reerkiisi iyo ahalkiisi iyo xigtadii xigaaladii been iyo khalad ku daba istaaga ku difaaca sida mid aanu qaraabanahay wuxuu ihi janno usan hebel gelini ma rababu wuxuu soo xusuusiyey mid suufiyo sakaraada muuse adeerki yaa wuxuu yihi jannada haddaan qaad laga helin maba rababu janatu cadnin wa janat lma'wa walfirdows haddaysan lahayn bui qaad oon la barjayn kumaba jiro warkeeda yan dad waa noocaasa jira tolkii ninkii marka baail iyo ku garab istaaga wuxuu lamid yahay suban riti ceel ku dhacay oo saynta lagu jiidahayo mid neef ceel ku fakday baa sayn lagu soo bixin karaa xadhka waaweyn iyo rag murqo waaweyn iyo tibo iyo tirir waaweyn buu ubaahan yahay ceel iska badaaya markuu ku dhaco meel dawa iyo sheeba ka fakado dakhal ah baa lagu rafaadaa marka saan riti sayn la qabta aan loo soo bixin karin baa ninkaa baailka si looga soo bixi adag tahay hawsha aada laskaga ilaaliyo walaa takun lilkhaaina khasiman aad bay u war badan tahay laakiin intaan kaga tago wa qaala nabi sal slam addi lamaanata ilaa man i'tamanak amaanada u gudo ruuxii ku aaminay amaanada waa xilkii iyo wilaayadii lagu dhiibay kasoo bax xoolihii lagu dhiibay si siman oo cadaalada oo garsoor u qaybi cadaaladu ma in baahida wax lagu qiimeeyaa mise waa in dadka wax loo simo sharciguna almusaawaat ma yaqaan lakin cadaalad bu yaqaana laysa fi diin almusaawaatu wa inama fi diin alcadaalatu wa hunaaka hunaaka farqun bayna almusaawaati walcadaala haddaad tira waxaan rabnaa musaawaad iyo sinaan baan rabnaa sinaantu waa baail cadligu waxaa weeye in la garsooro nin walba wuxuu mudan yahay la siiyo bixikmatin waxinka laakiin musaawaadku waxaa weeye biqadri nadari cani lmuwaasafaat biqadri nadari cani alxaajaat iyo baahida tafaawudka darajaadka waxa udhexeeya munaasabaadka midna la eegi maaye hebel hebel waxa loo simo wiilka somalia lahaa muxuu ubahan yahay bish wuxuu ubaahan yahay boqol kun buu ubahan yahy waa saaxiib xaas waa faqiir waa calan waa boos ma shaqaysan karo kana abtigii baa xoog usoo tuura hooyadiina xoog way u qarisaa mid kaloo adeerkii aad ah, jecel wax tuura bishii waxaa iskugu yimaada laba kun kun iyo shan boqol oo biil odaygii markay wax ka qayb qaadanhayaan ninkas wuxuu rabaa shan boqol iyo shan boqol haddee cadaalad maaha in loo sumeyo nimanka waxsiinta loo sumeyo waa in ninkan baahida badan loo sad kordhiyo hee ninkan baahida yarna sadka loo yareeyo nin walba baahidiisa wax lagu siiyo wey ayib haweeneyba mid labaiyo toban ilmood iyo ayad xaas wey midna hadday curatay biilka ma u samaysaa abadan loo simi maayo sheekh waxaa weeya cadaaladdu waa in kolba baahida wax lagu qiimeeyo shay kastana meeshuu munaasib ku yahay la dhigo amaa sinaantu macna khalad bay xambaaran kartaayo waxaa way ragga dumar hala simo faqiirka iyo qaniga hala simo caaqilka iyo mxuu ahaayey doqonka hala simo caalimkii jaahilka hala simo fuligii geesiga hala simo ninkii ku dagaalamaya taangi iyo afantarigi waa loo samayn tagaysa nabiguna waa diiday hawsha iyada ninka faras ku dagaalamaya meeqa sahmi u ley fi saddex sahmi soo maaha sahmaani lilfaras wa sahmun lilfaris ninka isagu raajilkaana muxuu leeyahay sahmi waaxida yani wa hiy lcadaala haddii laakin la sinaan laya maan samaynaynaa war dameerka la ordada kuu taalla iyo faras qaraflaynaye nin iyo ina xoola inoosin hawsha saa ku socon mayso cadaaladdu waa in baahida iyo waxtarka iyo nacfiga iyo dheefta wax lagu qiimeeyo amaa sinaantu waxaa weeye madax kataabad cadu ruus inoo tiri hadda cadu ruus wax ku socon maayaan mid sakarada wuxuu kuu ciidna aan jirin nin xoog badan oo ummadiiba kala hayo oo wax qabanaya ha loo simo meesha kuma jirto marka culamada waa ka digaan muxuu ahaa almusaawaad ha la ilaaliyo sinaan baa loo baahan yahay iyo cadaalad cadaalad baa loo bahan yahay lakin sinaan had iyo kor looma baahno soo saa maaha marka adaa la iskaga ilaliya hawsha iyada addi lamaanata ilaa man itamanaka walaa takunha khaa'imin man khaanaka adiga ruuxu ku khaaimay dembi buu galay kabiir min alkabaa'ir allah kala xisaabtamo haddaadan cafin amaadan ka goosanin laakiin inaad khaainto kuma banaano ninku ku khaaima khaaimi maysid ninkii guriga intuu ku dabamara ka sinaysta xaaskaada adna dabamari maysid yani waa khalaq ruuxii dembi kugu sameeya xumaan ah inaad ku samayso dembigii ma ah ayib hadduusan markaa uusan usan waxay qisaasi gasho waxa isaga qisaas ay gasho waa gooni masaa'ilka qisaas aysan gelin baynu ka hadlayna in baab ikhtisaas aan ahayn nin baa been kuu sheegay adna been buu sheegaysaa maanta ilugooye adna been baan u sheegahay war been sidiisa u banaanay xaaraan wey xataa shaygii qisaastu ay gelaysaa mararka qaarkood salafku soo reeban qaybaan la ogolay alqaatilu yuqtalu biman qatala bihi waa qaacida asaasiya fi lqisaas qaatilka wax dilay waxaa lagu dilay wuxuu ku dilay faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ictadaa calaykum budh buu ku dilo budh baan ku dilaynaa tooridu bartaa dhuunta ka geliyen kaasoo dhabar ka bixiyey waa lasoo qaban geed baa lagu xidhay abley baa halkaa laga gelinhaya isaguna dhunta baabuur buu ku dhuftay meel baa la istaajin baabuur baa lasoo cina boqol ku socdo waa la marinhaya naftu intay ka baxday waa lagu soo celin lagu jiraysin guri buu kasoo tuuray guri dheer baan saarayna waa kasoo tuurayna markuu qor jabo oo dhiman waayo haddana waan ku celinayna ama waa israacinayna ayadoo sidaa tahay dhagax buu ku bushaaqay madaxa kaga bushaaqay mid yahuuda gabadh yar ansaareed waa garanaysa nabig muxuu yidhi soo qabto gabadh inuu dilay yuu qirtay markay gabadha madaxa ka ishaarto ay tihi ninkan ninkii dilay ahaa baal warmaadaa dilay hawaanaa dilay maxaa u dishay xoolahana baalkan dhacaha boqorkan rabay bu aan qaatay fidada ah waa la soo qabtay waa la sixiyey dhagax weyn baa loo dhigay kufr madaxa udhig baa lay dhagax kan waa korba laga waa la bashaaq madaxiisi baa isla reeqay waa saas soomaalida may aayar xabad ku dhuftaan bay kuleeyihin somaaliya warkeed waa taqaanaa hmm. waa isku dhex dadanhayaan ma kuwaasa islam wax u qaban ayib ayadoo sidaa tahay haddana hadduu matalan nin baa gabal yar kufsaday kufsi buu ku dilay asna ma kufsanaynaa ma banaana in la kufsado asaga waa la dili leanna liwaadku iyo zinadu sidaysan u banaanayn idan ruuxa noocaasa dhihi mayna gabadhuu liwaaday ama muxuu ahaaye wuu khaniisay ama wuu kufsaday asna intii la qabto oo nin weyn oo fere weyn loo keeno hala kufsado si loo wada lagu dilo ma banaana taasnama intay la qabto baa la dili waxaa laga niqaashaa dabka ma banaanta in lagu qisaaso nin baa nin gubay dabba ku dilay dabka in la waa masale khilaafiya jamaca min sal dabka waa banaan lagu dilay min jihati alqisaas qisaasan karaa bay leeyihi ciladii u ban loo diiday wuxuu ahaa inamaa yucadabu rabu الnaar laa yucadabu rabbuna ilaa mxuu ahay laa yucadabu bالnaari ilaa rabu الnaar ciladii hadda meesha way ka baxday oo ninkan wuxuu sameeyey ictidaa bالnaar asna waa lagu samey wadaadaa taagan oo aada u xoog bay madhabka waliba sixir buu wax ku dilay ma sixrin asaguna qolyo suxaraa oo falfaltooyin oo wax falfalo oo balaayo oo qurjaafow ah baa jira qurjaaf wax ku laaya annaguna ma u maroojinayna gedaruug may u maroojin mayno masaaxir baa soo qortay waa lagu dilahaya waxyaabaa noocaas oo shar ka niqaashaan waa jiraa lakin asal waxaa weeye ruuxu ku khaaimi ha khaa'imin ciddu ka aamintayna aamin kana soo baxilka hal masale salafku ka hadlaano masale loo yaqaan masaladu dafar loo yaqaan nin baa hanti kaa dhacay ama xoog kugu sheegtay hantidii baad meel haada ka heshay waa xaqaadaad og tahay xaqaadi ma goosan kartaa biduuni qadaain jamaaca min asalaf ha bay yidhahdeen kitaabka loo yaqaana istifaa lxuquuq min gayri qadaain baa aada u faafahiyay masalada laga muraajaceeyey xadiidka cuqbata bnu caamir baana asalkeeda maslada u ku fadhiya nabi allow mararka qaarkood waanu safaraabu remiyi baan soo marraa mararka qaarkood remiyigaasi habeenaha qaarkood way naga seexdaan martiqaadkii xaqi aan ku xaqu diyaafa bay ka seexanayaan hadday xaqu diyaafa ka seexdeen xaq ma u leenahay inaan martigelyadanida ka goosanno oo waagu intuusan beriyin intaan boodka furo oo neef la kacnoon miijasan inaan u gambino ama geeri foofa intaan maali xoog ku maalo ma iskaga taga ama badarka u karahay intaan digsiga la kacaba dheriga qaato xagee ka baxayaa qaati mooy war raashin karahay awe lama yaqaan martidii baa la tagtay adoo kor baan iga in isagu muku reer martiyo ka seexdo aroortii markuu waagu beri u diri jiray ninka mm. habeen buu reer soo dul fadhiistay markaasaa wax soo dhaweyn waayo reer korkiisu iska seexday islaanti ninkan bakhaylkii nin ka seexday qabay uu qabay waa ninka waa nin islaameed casar dheer buu yimid waa nin keligii waxba ku yeli maaye xoow yaroo kaal ah kaal yaraan u wareejiyo wax yar u kariyo raashiina dhil yaroo caana uge u geyn maayo gabadha murankeedi iyo odaygiibu maqlahaya iska seexay waagi markuu ya bakaylka aw soo bax wuu ka lahayaa ma ogta ninku raa inuu dilo ninkiiba intuu qabtay buu kor u qaaday ku dhaxankaas aad u garaacay islanta waa la hogaya xale baan ka wax iska siin ninka miskiinka war waxasi baan ka waayay ha ku dilo sida uu ku furaasna naagti adaaba ninku ugu daray marka xadi ad xadiidka cuqba waxaa laga qaatay nabi wuxuu yihi haddii a idinka seexdaan oo inama idin soori kara ahaayeen waxaad ka qaataan wixii uqalmay ruux marti ah ka sahay qaada ma ah afkaada iyo calooshaada ka buxsi iskaga tag kama sahay qaadan kartaan xadiidkaasa laga qaatay jumhuur salaf waxay leeyihiin ayagu ninka xaq kaa duudsiiyey eed meel haada ka heshay waad xaqa waad goosan kartaa laakiin bishart maalku waa inuu maal daahira yahay bimacnaa hanti la yaqaanay inunkaa ku dhacay xaqa uu kaa qabay haddii kale uu hawsha hawl khafi ay ahayd oon laga warqabin khaain baa lagu arkaya saariq waa lagu dilaya ama gacanta lagu geynaya marka waqaala sal ly sl halkaa inoo joga insha allahu tacaala xisbigu eh, anigu ma jeclay inay warbaahinta keenaan iyo idaacadaha muslimiinta meeshaa jooga iyo bulshada tuulada joogtaa ku filan inay tagaan eh, idaacadaha marka la keeniyo warbaahinta la keeniyo tv-yaha si xun bay u fasiraan shacab miski oon aqoon badan lahayn oo soomaaliyeed iyo muslimiin kaleba oo adduunka dhooban baa marka lagu diray diintii oo gaala ka faa'idaysan munaafiqiin baa ka faa'idaysan kuu wadaadoo dana khaasa laa si kale u fasiri marka tashniic badan baa ka iman maadaama aysan shardi ahayn in warbaahin la geeso ahayn hadda wax na soo diida aanan haynin maslaxadeenna khaaska hadda markaynu eegnina ay ku fulan yihiin ree afgooyo ay ku fulan yihiin inay xadkaad ayagu xaadiraan oo xataa bacdu daa'ifada ay dheen waa jamaaca min annaas laba iyo saddex baa ku filan laakiin koox muslimiin meeshaa laga helo waa loo baahan yahay wayna jooga muslimiin badan baa jooga waad ekraysa daawanayseen intaasaa ku filan si looga badbaado tashniica iyo musaayadaadka iyo barabagaandada iyo wax kudardaridda laga badbaado waxaa dhici karta inay ku fidnoobaan dad muslimiin ahaaba oo horaanba fiicna oo ururaha iyo jihaadka taageersanaa intay munaafiqiin iyo zanaadiqo si xun ugu fasiraan ayay ku gaaloobaan oo dhici karto xadkaa diidaan inkiraan ama dhibsadaanba oo karaahiya lixuduud illahi karaahiya lilqisaas ay ka soo baxdo marka waxa asl masi looga badawaan waxaan jeclaa inaysan warbaahinta keenin wax sadhiba mala in la keeno xulaysa male barak allah fi waxaan doonayaa inaad weydiiyo su-aal igu soo noqnoqotay su-aashaas waxa weeye maxaa loogu radiyaa muxaadarooyinka iyo khudbooyinka jumcada mujaahidiinta soomaaliyeed ee alla haweyn barakeeyey maxaase ka dambeeya ood u malaynaysaa maadaama aad sheekanaga tahay mahadsanay bismi llah eh, midda koobaad anigu sheekh miya arday baan ahay <clears throat> culummaduna khudab iyo muxaadaraad iyo iyo duruusba wixii ay ra'yi diinada ay qabaan inay jisadaan xaq bay uleeyihin mimbar kaloo hadda laga hadla ma uu jiro wadaadku ama mimbar buu ka hadla waa khudbayn ama muxaadar uu jeedona masaajid buu fadhiisan ama darsi uu akrinhayo danihiisa ku gudanhayaa marka amaanat lkalima xilkii saare ee diiniga ahaa ayuu kulbo sidaa isagu u arkay inay munaasab tahay waana iska masale ijtihaadiye ayuu wixiisa u gudbistaa ummadaha adduunka maanta ka jira kolba khaladaadka uu ku arkay inuu suxu isku dayahaya waaqaca uu nool yahay buu la falgelahaya naqdigiisi mar buu wuxuu gelayaa jaamacaad mar buu wuxuu gelahayaa muxuu ahay dawlado mar bay qaadadu la gelaysaa qabaa'il inuu ka hadlo mar bay la gelaysaa ashkhaas inuu ka hadlo kolba markaa baahida iyo ceebta iyo iinta kuu muuqata ayay ku xidhan tahay taa waa mid midda saddexaad anugu ma qabo in manaabirta iyo masaajida iyo maxaafisha waaweyn mujaahidiinta laga radiyo laba cilo baana u arkaa inaysan u fiicnayn maslaxana aysan ku jirin cilada koobaad sheekii hadlahayo waa nin culamo muslimiin muslimiinta culamada kamid ah caalimu umma ah jamaahiir iyo bulshaa ku xidhan bulshadii jamaacaadkan halgamahayay badankay taageersan tahay halgankaasi wax iska dhicintaasi la socotaa markaad markaa wakti ku bixiso nimanka mujaahidiinta inaad naqdido shacabkii qabuulkii banaaid ku lahayd magacii ay ku hayeen dhegtii qabuulkii dacwada diineeda arigaada ay qaadan hayeen masaalixi badan oo dacwiya meesha ku baabi'i oo kelimadaadii nuxurka lahayd dhaawac baa gaadhahaya culayska ilahayd dhaawac baa gaadhahaya siqalkay lahayd waxbaa naqsi baa ku soo baxaaya meelo badan iyo dhego badan oo u furaa hadda ka hor baa xidhmahaya taa waa mid oo asagii shaksiyan dhaawacu ku keeni midda labaad sheekii laftirkiisii ruduud baa ku iman bulshadii xam baa kaga iman dalabadii su-aalaha kaga iman intiqaam baa waaga dambegeliya rag iska dhicin ikhlaaskiisii waa wiiqmahaya waxaa laga yaaba waaga dambe in wadaadku ruduud afcaalba markay ku timaado iyo xam badan iyo telefoona loo soo diray iyo waraaqo hoosta looga qoray iyo mid indhaha taago madaxa gilgilay waxbaa gelahaya slkuna waxaan ognahay markay kelimo jeedinhayaan markay arkaan inaysan niyo fiican oo saalixa uusan meesha kufidhi iskaga kaci jirin caabaan maalin dars usoo fadhiistay xadaanaa fulan markuu yidhi bu iska kacay waa sidee baa la yidhi laa ajidu niyatan saalixan waad soo badateen carka waad noqoteen xoogow marka jumhuurta qanci iyo bal maanta ismuujiba ay gashay bur marka nagu kala wadiy ibraahim annakhaci baa kursi wuxuu fadhiistay saariya tiir buu fadhiistay tiirkii laba wiil baa la fadhiyo xadii u yeedhanhayo shan nin baa kuso darmay toddobay noqdeen laba kalaa timid iska tageen daacadnimada markaan wuxuu sheegahay waayaan ka baqibo oo noqdo kale ay galaan bal ismuuji haddii lagu sheegi waa isa sheeg haddii lagu sheegana ka baqay maca salaamo ikhlaaskiisi wadaadku nu ku timaado waa ka baqaaya mafsadada ee ugu xoog badan waxaa ruduudda wadaadaha boqol kiiba siddeetan waxaa ka faa'iidaysan gaalo iyo munaafiqiin iyo jahaadiid iyo jadiidiyo iyo sirdoon iyo mukhaabara iyo jawaas baa ka faa'idaysa qolyo ayagu dana khaasalana suu istiklaal bay ku samayn suu istiklaal bay ku samaynayaan waxyaabahaas o dhan si looga badbaado anugu waxaa ku talin lahaa intii baasha kordhigada laga daago si hoose wixii lasia loo soxo mujaahidiintana ha laga dago taa waa ku talin lahaa laakiin wadaaduhu laftirkiinu xaq bay uleeyihin waxay sixka inay saxaane maslaxayna ugu muuqataay ninkii dareen ka qabana hadda ha ka hadlo oo xaqu tacliiq baa furan diintaani bay u xidhan tahay lama arko wadaaduhu lahum xaqu naqdi walana xaqu tacliiq marka ninkii tacliiqinaya bidarsin ama khudbo ama fadhi kale waa u furan yahay wuxuu waa aaraa nin hadda waxyi sheegahaya oo le waxyigaasaad hebelou khilaaftay ma jire waa aragti iyo masaalixi mafaasidi taasna waxaa weeyaan danta gudnaha laga jiro wadaadaha lagu xadgudbin ninka si hufan oo edabla usixi karana u saxo tawfiiq lilaahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi waaalihi wasaxbi ajmaciin amaa bacd waxaynu kusoo jirray qismigii labaad ee ammaanaadka oo ahaa amwaasha iyo hantida dawladdu ay wax ku maamuleyso ummaddana ay u qeybanayso sheekhu waa isaga inoo soo qaybiyay amwaasha laba qaybood ka dhigay qayb ee acyaana iyo qayb duyuun ah uu sheekhu usoo qeybshay <clears throat> markaasuu sheekha aayado dhowra iyo axaadiis dhowra keenay waxaa inoo dambeysay wa qaala sal ly slam rasuulku wuxuu uhi almu'minu man aminahu lmuslimuuna calى dimaa'ihim wa amwaalihim wاlmuslimu man salima almuslimuuna min lisanih wayadih wاlmuhaajiru man hajara ma naha allahu canh wاlmujaahidu man jahada nafsahu fi dat illah halkaasay inoo joogtay ila tahay mise waynu dhaafna halkaas mu'minku waa ruuxay muslimiintu ku aamineen naftooda iyo maalkooda muminka dhabtee xaqiiqiga ah ee kaamil iimaanka ah waa ruuxay dadku ku aamineen bimacnaa ay kaga nabadgaleen calaa dimaaihim diin iyo wa amwaalihim hantidooda iyo xoolahooda muminkaasaa la yihahdaa ruuxa muslimka ah ee muminka ah ilaahay subxaanahu wa wataala xaqiisina gutay xaqii muslimiinta iyo hanti iyo dhiiggii cirdina ay ka nabadgaleen wey wlmuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadi muslimka hogaansamay alla isu dhiibayna waa midkay muslimiintu ka nabadgaleen carabkiisa iyo adinkiisa walmuhaajiru muhaajirka dhabtee ka hijrooday ee ka fogaaday rabbi wuxuu reebay iyo wixii xumaan ah man axad weeye hajara ka fogaaday maa naha allaahu canhu wuxuu ilahay ummadda ka reebay ka hadhay ninkaas wey walmujaahid mujaahidka dhabtee xaqiiqiga ah waxaa weeye man jaahada nafsahu nafsi ninkii la halgama fii daati illahi ay fii taacati illahi wa diini kula halgama wa huwa xadiidun saxiixun waa xadiid sugan bacduhu fi saxiixayn xadiidkani barhkii wuxuu ku jiraa saxiixaynka wa bacduhu saxahu tirmidi tirmidi waa saxiix yeelay iyo keyrkiiba ibnu maajah iyo jamaaca min ahli cilmi waa soo sar ibnu xibaan iyo xaakim iyo bayhaqi iyo xaafidkuba way saxiix yeeleen sheekhu marka wuxuu ujeedaa ammaanadii baa laga hadlahaya min alamaana waxaa ka mid ah inaad ruuxa muslimka dhiiggiisii iyo naftiisii iyo maalkiisi iyo hantidiisii ay kaa nabgasho maxalu shaahid min alxadiid wa amwaalihim wey maadaama aynu kusoo jiray alamaana fi lamwaal aynu kusoo jiray <clears throat> wa qaala sal ly slam man akhada amwaala annaasi ruuxii qaada dadka xoolahooda yuriidu isagoo doonaya adaaha inuu iska bixiyo ninka xoolaha dayn qaata ama tabalcaaraysta ama ergista ama maashada yuriidu isagoo doonaya adaaaha inuu guto oo iska bixiyo markii xilliga xilligeeda la gaadho ama ilahay wax soo gasho addaaha allahu canhu ilaahay baa ka guda bimacnaa allah u kaalmeeya wadooyin baa loo sahlaa oo wax ku shaqaysto dariiqyaa loo furaa waa lagu garab istaagahaya waman akhadaha hantida bini aadamka ruuxi qaada yuriidu itlaafa isagoo doonaya inuu dhunsado dilo itlaafa yacni ihlaakaha oo bimacnaa inuu asagu dhunsado oo inkiro oo dib dambe hantidaaba aan loo arag atlafahu llahu allaha allah dila bimacnaa allah muxuu ahay ninkaasi ma shaqeeyo oo ceebeeyo hantida aan ka bixinin culays baa laga saari waa lagu dhibi waxaa weeyaan marka lagu caawin maayo marka ama waa khabar ama waa duco ilahay hadiro ruuxaas ilahay ha aafeeye wey ama rabbiba aafeeyeba rawaahu lbukhaari bukhaari baa soo saaray xadiidkiiyo keyrkiiba sheekhu marku wuxu uhi waidaa kaana allahu tacaala hadduu rabbi subxaanahu wa tacaala yahay qad awjaba mid waajib yeelay adaa adaa alamaanaati amaanaadka in la guto <clears throat> loo guto dadka iska laha ayb allatii amaanaadkaasoo qubidad lagu qaaday bixaqin xaq lagu qaaday caariyadii iyo dayntii iyo hantidii lagu dhiibay ammaanada ahayd baa ilaahay waajib wuxuu ka dhigay dadkii lahaa in lagu celiyo fa fiihi markaasi wujuubkan waxaa ku jira tanbiihun baraarujin baa ku jira ama adahani waxaa ku jira calaa wujuubi adaa'i algasbi waasariqati waalkhiyaana wa naxwi dalika min min almadaalib haddii shaygii aada xalaasha iyo dariiqa suuban ee saxan aad ku qaaday sharcigu waajib ka dhigay inaad u celiso dadkii lahaa ood qaan baxdo waajib lagaaga dhigay waxaa kasii daran weeye hantidii aada xooga ku qaadatay ee khayaanada ahayd tii aada booliyatay tii aada soo xaday tii aada muxuu ahaay qayanshubataysa taa laba farood dhaxooda ka bixisay waxaasoo dhan baa kasii daran wey shayga aad dariiq sax ku qaadayba haddii lagu yihi inaad celisaa waajib ah min baabi alawlaa waxaa weeyaan inaad celiso wixii aada soo dhacday ee ariiq aan saxnayn oo xaaraan aad ku qaaday fa fiihi tanbiihun calaa wujuubi adaa'i lqasb shaygii la dhacay la booliyaday addihiisii oo in bimacnaa dadkii maqsuub minhugii ninkii wax laga dhacay aad u celiso hantidiisii ayaa waajib kugu ah iyo wasariqati wixii la xaday iyo walkhiyaanati wixii la dhagray wa naxwu daalika wixii kaas la mid aho min almadaalim waxyaaba la dulmi dulmi lagu eh, keensaday ah ayib wakadalika waxaa lamido waajiba adaa-u lcaariyati ergiska ama tabalcaarada in la celiyo waqad khataba nabi sal ly slam fi xajati lwadaaci xajkii sagootinka sagootiskee nabigu u dambeeyey ummada la dardaarmay xajkaas nabigu wuxuu ku khudbeeyey wuu khudbeeyey sal slam wa qaala fii khudbatihi muxaadaradii dheerayd nabigu bayaankii wuxuu ku yidhi alcaariyatu shayga caariya tabalcaarada ee la ergistay ama la maashaday mu-adaatun waa la gudan oo ciddi lahayd baa loo celin walminxatu neefka maaliska ah ama ergiska ah marduudaheed ayna waa la minxadu way ka duwan tahay nooc caariyada kamid a weeye laakiin way ka duwanta waxay kaga duwan tahay waxoolaha nool baa loo isticmaala adhiga iyo lo-da iyo geelaba neef irmaan marka aad nin kale walaalkaa a siisood xoolo dhaanto inta uu neefkaa irmaan yahay siduu u maalo oo carruurta muxuu ah yaabiska ugu cadaysto dayib oo u koosaartaa ayaa minxada asalkeeda la yidhahdaa waxaa kaloo lagu idlaaqa maal kasta oo la intifaacsado asalkiisa lasoo celiyo oo manfacadiisa la isticmaalayo dheeftiisii iyo wixii halleha ka soo baxda lafihiisa la celiyo baabuur haddaan ku seen kudha maalmo ku adeego kadibna iisoo celi waa iska minxo guri haddaan kudhada degnow intii dhowr biloodaad guri ka helayso waa minxo marka minxadu noocaas waa nooc min caariya laakinha akhas ayb walminxatu neefka la ismaaliyey marduudataasna waa lasoo naqahayaa waa la soo celin nin kalaabaa lagu celin wadaynu shayga deynka la qaatayna maqdiyun waa la gudahayaa oo ruuxii deyntaad ka qaatay waad u gudaysaa deynkaad ka qaaatay wazaciimu ninkii waxwaasay ama damiinka ahaa ama daranyaqaadka ah haaribun waa dandhabaya ruuxu waaska ka ahaa nin baa tiri anaa wakiilkii ah lasii daayo waa la xidhay aniga magacayga wejigaa lagu sii daaya anaa berri keenhaya maxkamadda ninka maxaa loo haysta xoolou qabaa iisii daaya anaa xoolihii keenhaye ama isaga soo celinay zaciim baa tahay waa alkafiil ninka damiinka ee kafiilka ah ayb waa haalibun dandhaba wey wuu dandhabahaya ninkii hadduu xoolihii bixin waayo u waasay iyo ninkuu mas-uulka ka ah wixii uu gudi waayo asagaa cubida loo boodahaya xoolihii bix baa leeyahy ninka aad damiintay waa dhuuntay waa fakaday lama hayo bixi laakiin loo qisaasi maayo dhiig baa loo haystay matalan oo nin naf dilay buu ahaa geedkii leexada in la saara la doonahay wuxuu ihi bal maalmo hal usbuuc hadna la siiyo bal haweenkiisa ha u tago oo waa intaas alla wax ka reebe intaydan surka goynin anaa mas-uulka oo maalinka isbuuc kadib ama bil kadib anaa geedka keenahay markuu habeenaha reerka la joogo bu dhunta ninki soo afriku ka dhacay ilaa yadaa loo baxsadaa baryahan dambe kadibna yurub buu sii galay odaygii ninka sii daayey miyaan qisaasaynaa maya maktabaa laakiin laga raba magti iyo diyadii iyo xoolihii ninka lagu loo haystay baa laga qaaday marka asagoo ama tolkii ha kula laabta ninkii baxsay tolki ama asaga reerkii ha kula laabto wazaciimu haarib laakiin laa yuqtalu bihi loo dili maayo qisaasta kuma jirto meesha ina allaha qad acطaa kula dii xaqin xaqahu ilaahay wuxuu siiyey mid kastoo xaqu saaxiib xaqiisii mid kastoo wuxuu mutay rabbi uqoontay u qorsheeyey falaa wasiyata liwaaris sheekh wuxuu uga jeedaa marka alcaariya alminxa addayn intaasu xuquuq ammaanaad wey ninka zaciimka ee wax kafaalo qaaday oo damaano qaaday waxaa ammaano oo saaran inuu xoolihii baxsho ila ninkaa isagaa sii daaye daynta uu xabadka noo garaacay waa inuu shubo haddii kale ammaanadiibu khayaan dadkaasoo dhanba wixii lagu lahaa waa inay iska baxshaan wa alqismu qeybtan ayadaa bushe qeybkan haddaynu marayno waa maxay adaa lamaanati fi lamwaal bushe ka hadlahayaa yatanaawal wuxuu qaadanhayaa oo soo gudagelahaya alrucaata waraciya mas-uuliinta iyo shacabka waa laga rabaa alrucaad waa jamcu raacina waa mas-uuliintii dowladdii maamulkii taliskii hogaanadii raacyaduna waa shacabkii inay shacabku ammaanada gutaan iyo xilka saaraan fil amwaal waan ka rabnaa mas uuliintii iyo dowladda iyo xukuumaddana waxaynu ka rabnaa inay ammaanadii rabbi saaray gudato si hufan oo daacadnimo leh oo diinka waafaqsan ay u gudato hantidii iyo wixii ay maamulaysay ee xoolo ahaa facalىa kulli minhuma mid kasta waxaa saaran oo min alraciyati wاrucaa an yu-adiya inuu guto ila alaakhari ka kale u dhiibo maa yajibu adaa'uhu ilayh waxay waajibka in loo guto dowladda waxaa saaran hantida inay shacabka gaadhsiiso oy inta baahan u qaybiso oy bugtada ka warqabto oy waayeelka ogaato oy aytaamta ogaato oo araamisha ka warqabto oo muxuu usra shuhadaa walmujaahidiin la socoto hantidan in meesha ku mudnayd la geeyo waajib saaran idan shacabkana maxaa saaran iyaguna in hantida ay soo ururiyaano ay bengigii iyo baytmaalka keenaan wasaaraddii maalada ay kusoo wareejiyaan sucaadda ay u dhiibaan cumaasha ay la shaqeeyaan xataa fi sunan waxaa ku sugan khaasatan sunan abdawa hayrihi yuusan ninka caamilkee zakada ururinaya ee musadiqa ah ama saaciga ah yuusan idinka soo noqonin asagoon raalli ahayn isagoon raalli ahayn oo qalbigiisu unsan samayn yuusan soo noqonin muslimiina ninka hantida ururin ee caamilka waa in la qanciyo xoolo fiican loo dhiibo laga warqabo la marti sooro la hagaajiyo maxaa yeele xillan buu u taagan yahay islaamkii buu anfacaya hantibu ururinaya hadhow agoontii iyo masaakiintii dadkeena ay u baxsadaan nin marka wax dhacahayo ummadda xoogahayo aan dhac caddaynayaan laga soo qaadi nin ummadda u adeegahaya ha laga soo qaado sheekhu marka wuxuu yidhi facalaa kulli minhuma min alraciyati wاrucaa an yu-adiya inuu guto ila alaakhari qeybta kale maa yajibu adaa'uhu wuxuu waajibay in loo guto ilayhi ila alaakhar facalaa kulli di sulطaan mid kastoo awood u saaxiiba madaxweynihii iyo dowladda weeye iyo wa nuwaabihi nimanka asaga ka hooseeyey ku xigay gacmayara gacanyaraha ahaa waxaa waajib ku ah wa nuwaabuhu nuwaabu sulطaan fi lcaطaa'i xagga waxbixinta iyo xoolo qaybinta wakiilaha oga ahaa an yu'tuu kula dii xaqin xaqa ruux kastoo muslim ah inay siiyaan nin walba xaqiisi baa laga rabaa dowladda madaxweynaha ragga la shaqeeya gacan yarayaashiisa inta baan ka rabna taas waa waajib saara waa fi lcataa wa calaa jubaati alamwaal qolyaha xoolaha soo ururiya ee ummadda kasoo ururiya sadaqaadkii iyo muxuu ahaayey kafaaraadkii iyo muxuu ahaayey zakawaadkii dadka soo ururiya ayagana waxaan ka rabnaa inay u gutaan dowladda wixii loo diray ka ahli diiwaani qolyaha diiwaanka hay diiwaanka maalka wey diiwaan amwaal ayib an yu-adduu inay gutaan weye ilaa kulli di sulaan mid kastoo xil u saaxiiba iyo mas-uuliyad maa yajibu wuxuu waajibay iitaa'uhu ilayhi in la siiyo lagu wareejiyo maaha inaad xafiis kasta xoolaha geyso meeshii lagu talagalay ee geel lagu yihi geel nin walba xaqu mudnaa bixi wa kadalika cala araciyati aladiina tajibu calayhim alxuquuq sidoo kale waxaa waajib ku ah raacyada iyo bulshada ay xuquuqda ku waajibtay inay xaqi bixiyaan inay qariyaan oo xooley la kala dhuntaan oy dabawareegeystaan oo boolis loo diro oo la dabagalo o dagaal ka dhaco oo waxaa looma baahan xaq ilahay ku saaro way gudo meeshiisa gee haddii marka saa loo kala socdo oo nin walba xilkiisa u guto si xilkaas xilkaasnimado diin iyo ammaana ku dheehan tahay waddanku nabad buu ahaan way kala socon dhanha la kala cabahaya laakiin maalinkii ay noqoto baashu qaan iyo wareegeysi iyo isdabagal ay noqoto waxaa weeyaan hadda waxban socon maayo nabiguna waa sheegay iska badaa waajibaad kale iska badaaya in aakhiru zamaanka marka la gaadho xataa zakawaadkii loo arki doono maqrab yaqaan xoog lagaaga qaadahay nabigu waa ka hadlay sal slam layaatiyana cala nnaasi zamaanu quluubuhum quluub lacaajim waa ma dunya sunathm sunat lacraab yajcaluuna maa aataahum allahu min risqin fi lxayawaan yarawna aljihaada darara wazakaata maqrama xadiidu anas rawahu abraaniy fi lawsat saxabi shekh albani fi silsila qaybaha u dambeeya dadka waxaa soo mari doona zamaan quluubuhum quluub alacaajib xilli ay u fikiraan sida reer yurub iyo reer furus ay u fikiraan oo nabi allo waa sidee xubu dunya addunya jacayl baa lagu yaqaanaa gaalo muslimiinta nafsa shay nin walba xil baan hayaa mas-uul baan ahay dacwaan ku fadhiyaa beel baan hor joogaa xogo mashruucaan dhamaystirhayaa ayib saasay u wareegeysanaysa siday rtsin shiidahaya af bay la bixilaad ahay ayib xubu dunyaa waa beliya beliyadeen haysata wey meel kastoo la joogaba sunnatuhum dariiqay u dhaqmahayaan ee qaab dhaqankoodu waxaa weeye qaab nololkoodu sunnat lacraab siday remiya u nool yihiin baa la u noolan hayaa remiyi nabi allow maxaa lagu yaqaanaa yajcaluuna maa aataahum allahu min risqin fi lxayawaan remiyiga waa taqaanaa waxay helaan oo dhan noloshay geliyaan nin reemiyi hadduu walaalkii la hadlo hebelow baryahan hawshu waa liidataa bolxiisoo tuur oo kun dollar usoo diro ama laba kun ina aslax buu gelinhayaa iyo xabiir yar ina xooluhu ku barbixinhayaa ina caalo yaroo lagu arko wuxuu ka soo gadi ina shahbu ka dhigi war dhamaatay mustaqbal kale oo diintiisa khusaysta howlta lama wixii nolol oo reemiyi waxaa lagu yaqaana ninkii miyii soo maray baa garanhaye inay geliyaan nolosha bas maxaa lagu barbaxaa adhigu maanta xaggee ku barbaxahayaa xaggee jilaalka lagaga baxaa xaggee xooluhu ceelkay maanta qaban hayaan yaa shubi doono geela u taagan hawlahaasa la isweydiinhaya ma jirto maxaan ilaahay u horumarsanaa iyo gaala maxaa la iskaga dhacashaa iyo rabbi maxaa loogu dhawaadaa reemiyi ka suga mays ilaa man raxima rabbu soo saa ma aha idan sidii reemiigii baa loo fikiri doonaa nabi sal slm waa hadda hawsha taagan maxaad haysaa guri ma leedahay baabuur ma kuu socdaa maxaa kuu dhisan xaggee akoon akoon ma kuu furan yahay hawlaha lays weydiiyo wey ayb maxaa ummadda u qabatay su-aashaa ma timaado alla maxaad ugu dhawaataa laysma weydiiyo dumar meeqaad qabtaba laga bilaabi carruurta waa imisa ayb wax kaloo la weydiin miyaad aragtay idinku nafsa shay yajcaluuna maa aataahum allahu min risqin fi lxayawaan yarawna aljihaada dararan jihaadka waxay u arki doonaan dhib iyo rafaad iyo mashaqo aan la qaadi karin liannahu ruuxu markuu adduunya soo jeclaado ay noqoto quluubuhum quluubu lacaajin sunnatuhum sunat lacraab natiijo xaasila ah wey waa natiija xajmiya waxay wadaadu yihahdaan alfasaadu fi lfuruuc waa natiija xatmiya lifasaad اlusuul ruuxa dee furuucdii iyo fiqiyaadkiisi uun khalad un dhex fadhiisto un furuucdaas iyo fiqiyaadka khaldan waxay kutusahayaan inay ka soo fulahayaan hee usuul faasida alfasaad fi lfuruuc waa natiijatu xatmiya lifasaadi اlusuul idan hadday ninku uu qalbigiisi qalbi a ah caajib noqday sunatuhu sunat lacraab idan an yaraa aljahaala dararan waa natiija xatmiya muxuu ahay lifasaad اlusuul qalbigii baa soo halaabay dhaqankii baa soo hallaabay marka jihaadku inuu dhibsaday waa natiija xatmiya yarown aljihaada darar wak maxalushaahidka howlaha dambe kuma jire wazakaata maraman wazakaata maqraman zakadii waxay u arkayaan qaan iyo dayn xoog lagaga qaadahayo cibaado iyo waajib ilaahay saare iyo rugni asaaso islaami ah oy gudanayaan ba u arki maayaan marka taas maxay noqotay ciidan hala kawino lijaan ha loo diyaariyo qismi dabagala wakti ha kaga baxo fan iyo miisaaniyad culusa lagu bixiyo si nimanka loo dabageli lah rafaad wey waa la isku cagaagahaya dadka inay dayaano iyo dacad iyo diin ay wax u gutaan bay ku fiican yihiin mooyeen ummadan ma dabageli kartid oo iska daba wareegeysanaysa oo ku khaaimi oo ishaada iska fiirin baalkeeda oo in yar markaa ilduubta ku xaabinaysa lama wadi karo wuxuu inay diinaya deena ku socotaa i ku roonto lagu wadi karaa sheekhu wuxuu uhi walaysa liraciyati oo ma ahanin bulshada iyo shacabka an yatlubu inay ka doonaan min wulaati alamwaali qolyaha xoolaha haya maa la yastaxiquuna waxaysan mudnayn war xoolaha keed maadaa iska leh hooyada baa ku dhaqday soo wareeji war soo wareeji hawshu ma adugu dadkii halaasi miyaad tahay miyaad mudan tahay shacabku iyo bulshadu ma banaan xafiisyaha dawladda inay tagaan iyo muxuu ahay wasaaradaha maalka waxaysan mudnayn ay ka codsadaan ma banaan wix aad mudnayd haa mushaarkaada lagu qoray isii war la garta wey masaakiin baahan iyo culays baa jiree bal xoolahoodii keen waa kuwana war la garta wey laakiin iska soo soxo anu soo ogaas mihi isan dhan baan ahay hawlihii lay baray waa inaad soo shubto haddii kale ballamki la war baa idin kala hay hawlaha socod maay maaa maxaa dhaqaaqahay walaysa liraciya an yatluba min walaati اlamwaali maa laa yastaxiquunahu kuwa hadda muslimiinta ku jira dawladdan kibaki islaamka sheegta cibaaro kale hadii loo dhigo dayib ninkii duqayda iyo gobolaha laga soo doorto wax siin waaya ee xoolo ku faraqi waaya ee beel kasta ninka hogaamiye xoogow kuusoo u dhiibi waaya islaamka dambe la dooran maayo malgii baa galay haddaa laakiin aada dugmada ku wada iyo suulka israaciso iyo qosolkii dhoolcadaynta jeebkana gacanta la aadood wuxuun kaga tagto sanadka dambe waa lagu dooranhaya haddii laakiin aad hawshaasi tira anugu ummaddaan waxbarahayaa ee dhalinyarada soo kacday baan jaamacada geynhayaa waddooyinkaan dhisahayaa baahida bulshada adeegaasaan ka shaqaynhayaa duqaydu kamanaasi laa ba'sa waad mahadsan tihiin laa shukra cala alwaajib ummaddiina u shaqeeya aday kuu taallaa